بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluq اlmaraam baab اlwuduu'i wayseqaadkii ayuu baab u yahay alwuduu waagu haddii la godo waa wayseqaadka laftigiisaa la yidhaahdaa haddii laakiin la fadxiyo ama la kordhigo oo waduu la yidhaahdana biyaha lagu waysqaatou noqonaya can abi hurayrata radia allaahu canh can rasuuli illaahi sala اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa haddaanaan dhibeen calaa ummatii ummaddayda ummaddayda haddaanan dhibi lahayn la amartuhum waxaan amri lahaa waxaan fari lahaa bisiwaaki caday inay rumaystaan ayaan amri lahaa maca kulli wuduu'in waysaqaad kasta dhammaantii micigii akhrajahu maalik baa xadiidkaas soo saaray iyo wa axmed iyo waannasaa'iyu wa saxaxahu ibnu khusaymana xadiidku uu saxiix yeelay xadiidku wuxuu tilmaamayaa cadaygu waa shay mustaxib ah oo aad iyo aad u fiican sunnana ku ah qofku mar allaala markuu wayse qaadanayo riwaayadaha qaarkood waxay ku dareen cinda kulli salaa salaad kasta agteeda laakiin rasuulku wuxuu leeyahay shafaqo iyo naxariis daraaddeed ummaddaa ku dhibtoonaysa oo haddaysan ku dhibtoon lahayn waan amri lahaa hadda wuu amray laakiin amarkuu amray ma aha amar wujuub ah waa amar sunno ah oo wanaagsan laakiin waxaan amri lahaa amar waajib ah waa haddaysan ummaddu dhib ku ahaan lahayn lowlaa an ashuqa haddaanan dhibi lahayn oo aysan dhib ku ahaan lahayn calaa ummatii ummaddayda dusheed la amartuhum waxaan amri lahaa amar waajib ah bisiwaaki rumay inay cadaydaan ama ay rumaystaan maca kulli wuduu'in waysaqaad kasta agtiisa xilliyada aad iyo aadkuu u fiican yahay cadayga ayuu markaa ka mid yahay saa darteed hadda in la rumaysto way fiican tahay haddiise qofku uusan nin mar allaale markuu wise qaadanayo waajib markaa kuma aha wa can xumraan ninka xumraan la yidhaahdo oo cuhmaan mawlihiisa ah anna cuhmaan radia allaahu canh wa cuhmaan bni cafaan ayaa dacaa wuxuu u yeertay biwaduu'in biyo waysqaat waawa haddii la kordhiga waxaan tilmaanay waa biyaha lagu weyse qaato biyo weyse ayuu markaa u yeertay faqasala cihmaan wuxuu dhaqay kafayhi labadiisa kaf waa inta lulata gacanta inta lulata labadiisa kafood ayuu dhaqay halaaa maraatin saddex mar humma intaa ka bacdi tamadmada wuu luqluqday wastanshara wuu sandaarsaday wastanhara wuu soo siimiyey istinhaarka waa biyaha sanka ku jira in fiif la soo dhaho ee lasoo bixiyo lasoo siimiyo uma intaa kadibna qasala wuxuu dhaqay wajhahu wejigiisa alaaa maraatin saddex mar uma qasala yadahu kadibna gacantiisa ayuu dhaqay cuhmaan gacantii alyumna ee midigeed ila almirfaqi ilaa socolka laga gaaro xusulka ama socolka ilaa laga gaaro ayuu dhaqay alaaa maraatin saddex mar umma liyusraa haddana bidixda ah haddana tii bidixeed midla daalika intii oo kale umma intaa ka bacdi masaxa wuu masaxay bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay cuhmaan umma hasala kadib wuxuu dhaqay rijlahu lyumnaa lugtiisa midigta ah ila lkacbayn ilaa aan qawyada laga gaara lafta kuuska ah ee aan qowgaa ilaa laga gaaro alaaa maraatin saddex mar uma intaa kadibna alyusra tii bidixda ayuu dhaqay midla daalika intii oo kale uma intaa kadib qaala cifmaan wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam oo tawada'a weysaystay oo wayse qaatay naxwa wuduu'i haadaa waysqaadkaygan oo kan ah oo kale muttafaqun calayh habkaan hadda aan u weyse qaatay yaan rasuulka ka arkay asagoo u weyse qaatay sala allahu calayhi wasalam xadiidkan cusmaan wuxuu tilmaamayaa qaabka iyo kayfiyada nebiga weysadiisa ay ahayd sala allahu calayhi wasalam intaa wuxuu ku daray inuu yidhi kadibna rasuulku wuxuu yidhi qofkii oo kale u weyse qaata kadibna laba rakacadood ku tukada naftiisa aan arrin adduun iyo waxba ugu sheekaynin dembigiisoo dhan baa loo dhaafaa dembigiisaa markaa la saamaxaa xadiidka cumraan ibnu abaan oo ahaa mawla uu xoreeyey cuhmaan ayaa wuxuu leeyahay cuhmaan ayaa maalin u yeertay biyo weyse qaat biyo weyse ii keena buu yidhi dadka dhexdooda ayaa loogu dhex keenoo wuxuu rabay inuu tusiyo sida waysqaadka nebiga uu ahaa kow muxuu sameeyey fadacaa biwaduu'in markii loo keenay faqasala kafayhi labadaa kaf ayuu dhaqay marka saddex jeer ayuu markaa dhaqay intaa kadibna waa luqluqday waana sandaarsaday oo sankii iyo afkii ayuu biyaha geliyey luqluqashada waa soo tufaa sandaarsiga markuu sanka biyaha geliyeyna wastanhara waa ka soo bixiyey oo waa soo siimiyey wa intaa ka bacdi laba wejigiisa ayuu saddex mar dhaqay cuhmaan radia allaahu canh gacanta midigtaa ayuu ku xijiyey ilaa mirfaqa laga gaaro waa cusulka ama suculka saddex mar kadibna tii bidixdaa ayuu u gudbay intaa waxaad dareemaysaa sida aayaddu ay u tilmaanto markaa u wada kadib madaxii buu masaxay kayfiyada uu masaxay iyo inta jeer ee uu masaxay riwaayaddu kuma tilmaamin kayfiyaadka way noo imaan doontaa qaabka uu u masaxay waxaase noo imaan doonta hal mar inuu masaxay riwaayadaha qaarkood saasay tilmaameen wayna noo imaan doontaa qaar baa saddex tilmaama sidaa darteed ayaa masixitaanka meesha wuxuu ku tilmaamay keliya inuu madaxii masaxay taana laga qaadan maayo bay dheen inay saddex markaa mamnuuc tahee inuu masaxay oonbuu markaa sheegay madaxa ayuu masaxay uma qasala rijlahu lyumna lugtiisa midigta ah ila alkacbayn ilaa kacbeenkii aan qawyada laga gaaray alaaa maraatin saddex mar uma alyusraa midla daalika haddana bidixdii ayuu masaxay intii oo kale ayuu dhaqaydheh inta ayuu markaa sameeyey waysaqaadka qaabkiisii kayfiyaddiisu waa sida kadib cuhmaan wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi rasuulkii allaan arkay sala allahu calayhi wasalam tawada'a weysaystay naxwa wuduu'ii weysadayda qaabkeeda ama oo kale haadaa oo kan ah muttafaqun calayh وعan عalي رaضي الله عanه في صفaةi وضuء النبي صifada iyo qaabka waysqaadka nebiga ilan calina wuxuu ka mid yahay dadka dadkii tabiyey ama soo wariyey qaab waysqaadka nebiga qaala wuxuu yidhi wamasaxa bira'sihi waaxidatan hal mar ayuu madaxii masaxay akhrajahu abuu daawuud baa xadiiskaa wariyoo soo saaray wuxuu tilmaamayaa in riwaayadaha qayb ka mida ayuu ka mid yahay tilmaamay nebiga madaxa inuu hal mar markaa masaxay sala allahu calayhi wasalam marka maysqaadkii sifadii nebiga weysadiisa wuduu'i nebiy isagoo markaa calina tilmaamayo sifaynaya sifadii iyo qaabkii nebiga weysadiisa xadiis dheer buu ahaa oo intabuu kaga kaaftoomo qaale wuxuu yidhi wamasaxa bira'sihi madaxiisa ayuu waaxidan masaxay hal mar keliya wa can cabdullaahi bni zayd bin caasim radia allaahu canhu fii sifati wuduu'i nebi fii sifati lwuduu'i waysaqaadka sifadiisii ee nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala cabdullaahi bnu zayd wuxuu yidhi wamasaxa bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay waa masaxa waa uu masaxay bira'sihi madaxiisa waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam fa aqbala horay buu u sii dhaqaajiyey gacmi macnaha fa aqbala wuu qaabilay oo horay buu u sii dhaqaajiyey biyadayhi labadiisa gacmood oo waxaa loola jeedaa wuxuu ka soo bilaabay meesha dambe horay buu markaa u soo dhaqaajiyey waa adabara gadaal buu haddana u celiyey oo xagga dambe intuu ka keenay ayuu haddana gadaal u celiyey wamasaxa bira'sihi fa aqbala biyadayhi wa adbara muttafaqun calayh waxaa kaloo dhici karta inuu horay ka bilaabay sida soo socota wa fii lafdin bada'a wuxuu ka bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa bilowgiisa muqadamka iyo meesha u soo horaysa xataa dahaba ilaa uu tegey bihimaa labadii gacmood uu la aaday ilaa qafaahu ilaa qadaadkii jeegada meesha madaxu ka bilowda timaha dhalashadoodu ka bilaabay waa sii socoyey oo gacmihii way baxeen ilaa ay gaareen qafaah waa qadaadkii jeegada uma intaa kadibna raddahumaa wuxuu ku soo celiyey labadii gacmood ila almakaani aladii bada'a minhu makaankii uu ka bilaabay makaankii uu ka bilaabay ayuu ku soo celiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam sifadaasuu markaa ku wariyey waana masaxa iyo masaxitaanka madaxa habka uu rasuulku u sameeyey sala allahu calayhi wasalam saasaa markaa la tilmaamayo nebiga halkaa mar buu intuu soo qaaday gabadiisii gacmood ayuu ku qaabilay kuna soo celiyey ku dib jeediyey wa fii lafdin bada'a bimuqadami ra'sihi madaxiisa muqadamkii iyo bilowga iyo meesha ugu horaysuu ka bilaabay xataa dahaba ilaa uu baxay ou aaday ama uu la tegay bihimaa labadooda ilaa qafaahu meesha dambe ee qadaadkii jeegada ah uma raddahumaa kadibna wuxuu ku soo celiyey ila almakaani aladii makaankii bada'a minhu uu markaa ka bilaabay idan xaaladaasaa loogu talagaloo madaxoo dhan ila masaxo ah saddexdaa mar ama halkaa mar haba ugu badnaatay nebiga sala allahu calayh wasalam buuna sameeyey amaa qaybta yaree dadka ay isticmaalaan inta lasoo qaado wax yar saa la dhaho weliba timaha hoos la geliyo oo la raadiyo basharada iyo maqaarka madaahib madaahibnaha waa axaadiis ah oo hadda tilmaamay markaa ma jiro rasuulkuna madaxa oo dhan buu markaa masaxhayay sala allahu calayhi wasalam ilى اlmakan اladii bada'a minhu makaankii uu ka bilaabay wa can cabdullahi bni camr radia allahu canhuma fii sifati lwuduu'i fii sifati اlwuduu'i waysaqaadka sifadiisii qaala wuxuu yidhi uma masaxa bira'sihi uma masaxa kadib wuu masaxay sala اllahu calayh wasalam waa rasuulkee bira'sihi madaxiisa wa adkhala wuxuu geliyey isbacayhi labadii safarood asabaaxatayni ee lagu tasbiixsado kuwa markaa taxiyaadka la akrinaya la taago ee murdisada markaa la yidhaahda ayuu geliyey fii udunayhi labadiisa dhegood dulalka dhegaha dhexda ayuu geliyey wa masaxa wuxuu ku masaxay biibhaamayhi labadiisa suuloodna calaa daahiri udunayhi dhegihiisa bannaankooda daahirka dhegaha ayuu labadii suul ku masaxay labadii faroodna gudaha ayuu rasuulka u geliyey qaabkaana waa qaabkii waysaqaadka madaxa iyo dhegaha akhrajahu abuu daawuud baa xadiiska soo saaray iyo wannasaa'i wa saxaxahu ibnu khusaymana xadiiskuu saxiix yeelay idan wuxuu tilmaamayaa kayfiyada iyo qaabka dhegaha masaxooda ayaguna waayo dhaguhu bacdamisan aayaddu si toosa u tilmaamin ilaahayna uu tilmaamay madaxa rasuulkuna wuxuu tilmaamay dhaguhu inay madaxu markaa ka mid yihiin madaxay markaa ka mid yihiin sidaa darteed buu rasuulku hal mar iskula sameeyey sala allahu calayh wasalam cabdullaahi ibnu camar baa la dhaahaya sala llahu radia allahu canhu fii sifati fii sifati fii sifati alwuduu'i waduu'iiyo waysaqaadkii qaabkiisii sifadii asagoo ka hadlaya nebiga qaabkii sifadii u weyse qaatay qaala cabdullaahi wuxuu yidhi uma masaxa sala allahu calayhi wasalam kadib nebigu wuu masaxay bira'sihi madaxiisa wa adkhala wuxuu geliyey isbacayhi labadii safarood asabaaxatayn waa kuwa sabaaxataynka ah sabaabatayn dadka lagu tilmaamo ama lagu tasbiixsado fii udunayhi dhegihiisa ayuu gudaha u geliyey wamasaxa biibhaamayhi labadiisa suuloodna daahira udunay ama calaa daahir udunay dhegihiisa bannaankooda ayuu markaa ku masaxay akhrajahu abu daawuud waاnnasaa'iyu wasaxaxahu ibnu khusayma waa suu sheegay wacan abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam ida istayqada kaco ee uu baraarugo axadukum midkiin min manaamihi hurdadiisa min nawmihi kutubaha qaarkood ka mida way ku qoran yihiin falyastanfir ha sandaarsado alaaan saddex mar fa ina ashayطaana shayطaanku yabiitu wuxuu ku baryaa calaa khayshuumihi sanqaroorkiisuu ku baryayaa shayطaankee laftaa adag ee sanka dushiisa ku taala meeshaasuu galaa halkaasuu baryaaye markaad hurdada ka soo kacdo oo aada weysqaadanayso sandaarse saddex mar waayo biyaha cibaadada loo samaynaye loogu talagalay yuu ka soo cararaa shaydaanka sidiisaba cibaadada uu necab yahay aadaanka marka la aadaamaya waa ordaya salaada marka la aqimay wuu cararaya waysaqaadka biyihiisa waa ka soo ordayaa sidiisaba maba rababa wax nadaafad iyo tahaare iyo cibaadaad ah wasaq iyo khashin macaasi iyo dulmi iyo mtaqaanaa wax ilaahay diiday ma ahee waxaanoo kale markaa waa dhibaa shaytaanka saa darteed baa rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam axadkiin hadduu hurdo ka soo kaco idastayqada hadduu baraarugo ama uu kaco ka soo kaco axad axadukum midkiin min manaamihi hurdadiisa min nawmihi wa isku mida falyastanfir ha sandaarsada alaaan saddex jeer fa inna ashayطaana shayطaanku yabiitu wuxuu ku baryaa calaa khayshuumihi khayshuumka ayuu ku baryaa dushiisii sankaasuu kaa gelayaa meeshaasan qararkuu seexana dhibkiisa suu u dhib badan yahay saa darteed adigana cibaadaa lagu dilaa daca allah eber looga dhigaa bani aadamku markuu sujuudo shayطaanku waa ooyaa ibni aadam sujuud baa la amray wuu sujuuday jannou leeyahay sujuud baa lay amray waan diiday naar baan leeyahay idan cibaadadaa lagu badiyaa soo markaa kaaga cararo faina ashayaana yabiitu calaa khayshoomihi muttafaqun calayh wa canhu waa saxaabigii hore waa abi hurayra radia allaahu canhu xaggiise ida stayqada buu yidhi haddii uu kaco axadukum midkiin min nawmihi hurdadiisa war adinka idin ka mida ah hadduu hurdo ka soo kaco falaa yaramis yuusan gelinin tiimbinin yaddahu gacantiisa fi linaa'i weelka xataa yagsilahaa alaaan ilaa saddex mar uu dhaqo fa maxaa yeelay laa yadrii ma oga ayna baatat yaddahu meeshay gacantiisu bariday xalay gacantaadu xaggay bariday xaggay seexatay gacantaada ma ogid riwaayadaha qaarkood ayna baatad yaddahu oo jasadkiisa ka mid ah xaggii ka bariday muttafaqun calayh wahaadaa lafdu muslim waayo wuxuu tilmaamayaa axad kastoo annaga naga mid ah ee hurda ka soo kaca inuu weel gacanta iska geliyo inay fiicnayn yuusan samaynin idastayqada hadduu baraarugo ama uu kaco axadukum midkiin min nawmihi hurdadiisa uu ka soo kaco falaa yarmis yuusan gelinin yadahu gacantiisa fi linaa'i weelka xataa yagsilahaa alaaan ilaa saddex jeer uu dhaqo waxaa dhici karta dadka gobol ka mida inay kuwiis qaataan amay kuweysaysan jireen weel afka furan weelka gacanta ha iska darin mar walba waa in kafaynka iyo inta lulata bannaanka lagu dhaqo kadib weelka gacanta waad gelin kartaa waad dari kartaa macnaha laakiinse haddii ay sida caadigii tubooyinkan eeyiin waa mawduuc kale gacantaada haddaad hurda ka soo kacdo mar kasta dhaq fa innahu laa yadri ma oga asagu ayna baatat yadahu meeshay gacantiisu bariday waxay ku hadlayaan fiiriya buu dhahaynin seen u ogaan waayey gacantayda meeshay barisay anay igu taalaaye anayba igu taalaaye war miya gacantaada meeshay barisay ma ogid waa loo kaadiyey cabbaar baa loo sugo habeenkii buu seexday subaxii baa la arkay gacantiisoo dabada ugu dhex jirtaba saab darteed baa axaadiista nebiga in loo hoggaansamo loo baahan yahay waana shay muhiim ah caqligaa wax lagu fiiriyaa dadka gobolka mid ah caqli laguma fiiriyee wax wax lagu fiiriyaa sharciga iyo diinta islaamku waxay markaa qabto waad u jeedaa meeshaa najaasadu ka soo dhex bixiye ka war hadduu weel gacanta geliyo dhibaatadeeday leedahay sidaa darteed buu ku hanuunay ee uu ogaaday diinta islaamku diin xaqa inay markaa tahay marka qofka muslimkaa u hoggaansamo awaamirta ilaahay wacan laqit bin sabira radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam asbiq lwuduu waysqaadka kaamil kaamilyeel yeed waysaqaadka kaamilyeel oo ku faajo faajo xubin walba biyaha gaarsii wakhallil gelgeli biyaha bayna alasaabici faraha dhexdhexyaalkooda kuwa gacmaha iyo kuwa lugahaba xoog ku gelgeli biyaha wa baaliq fi listinshaaq sandaarsigana ku xeeldheero macnaha xoog sanka biyaha ugu jiid ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay ma ahani haddaad sooman tahay ku xeeldheeraan maysid waayo waxaa laga baqayaa in biyaha intaad jiiddo ay kugu cararaan kadibna soonku kaa jabo haddaad saa yeesho oo soonku saa kaaga jabo adigaas sabab waa soonkii wuu kaa jabay ama intii loogu talagalay haddaad geysay ada'a alla iska dhacdo markaa waa mawduuc kale wabaaliq fi listinshaaq sandaarsigana ku xeel dheero ood xoog sanka biyaha ugu jiid markaad weysaysanayso ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay maahani haddaad sooman tahay ha ku xeel dheeraani haddaad sooman tahay waa la sandaarsanayaa laakiin xoog sanka loogu jiidi maayo akhrajahu larbacatu baa xadiidkaa soo saartoo warid wasaxaxahu ibnu khusaymana wuu saxiix yeelay waliabi daawuud waxaa u sugnaa fii riwaayatin werin kale idaa tawada'ta markaad weysqaadanayso famadmid luqluqo mar allaala markaad weyse qaadanaysa luqluqasho la imow xadiidku wuxuu tilmaamayaa wayseqaadka akmal baa loo baahan yahay ee in la buuxiyo la kaamilo in la dhammaystiro xubinta in dhinac laga dhaqo dhinacna laga taga inay mamnuuc tahay saa darteed xidhnaha waysaqaadka loogu talagalay in biyaha lagu kaamilo asbiqi alwuduu waysqaadka kaamil yeel macnaha waysqaadka ku xeel dheero waysaqaadka ku faajofaajo oo xibnaha dhammaan biyaha gaarsii wakhallil midda kalena gelgeli oo waxaad marmaridaa biyaha bayna alasaabici faraha dhexdooda faraha in badan way is haystaan qaarkood gudaha haddaadan biyaha la beegsanin meel biyo boodo ahaa jirtaa oo biyahaan markaa gaaraynin taasaa laga cararayaa ta saddexaadna wabaaliq fi listinshaaqi sandaarsiga ku ceeldheero oo sanka xoog ugu jid biyaha ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay maahani mar walbood ku xeeldheeraato caafimaadna waa ku siyaadaan mar walbood ku xeeldheeraato waad u jeeddaa shaytaanka ribsigiisa habeenkii intuu naga galo naga baryaya meeshaasuu ku seexanaa waxaana waa la nadiifinayaa ilaahay subxaana wa tacaalaana ajir fara badan baa looga gaaraa xaggiisa wa can cuhmaan radia allaahu canhu ana الnabiya salى اllahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yukhallilu mid gelgeliya lixyatahu garkiisa fi lwuduu'i weysaqaadka weysaqaadka gudihiisii markuu weyse qaadanayo gar weyn buu rasuulku lahaayo biyaha ayuu markaa la fiirfiirsan jiray biyaha ayuu kula xeeldheeraan jiro wuu la fangeli jiray oo wuxuu gelgelin jiray gerkiisa akhrajahu atirmidiyun baa xadiidka soo saaray wa saxaxahu ibnu khusayn ibnu khusayme xadiidku uu saxiix yeelo wuxuu tilmaamayaa meelaha aad iyo aad loo leeyahay amay biyuhu gaari waayaan in qofka muslimkuu la fiirfiirsado haddaad leedahay gar aad iyo aad u weyn haddana looga baqayo biyihii inaysan markaa gaaraynin inaad gelgelisa biyaha waa lagama maarmaan xaaladaasuu rasuulku ahaa taasuuna markaa samayn jiray kaana yukhallilu lixyatahu garkiisa ayuu faraha la gelgelin jiray biyaha iyo markuu weyse qaadanayo si fiican buu markaa u isticmaali jiray meelaha noocaasoo kale ah cirbaha meelaha mataqaanaa laga yaaba in wasaqdii amaakintu ay ku aruuraan axaadiisaha qaarkood way tilmaameenoo waatuu rasuulku yidhi weylun lilacqaabi min annaari halaag wuxuu u sugnaaday qofka weyse qaadanaya oon cirbaasi fiican u dhaqin waayo saxaabadu waxay dhaheen wa rasuulkaa naga daba yimid salaadii baa na soo haleeshay annagoo weyse qaadanayna lugahana masaxayna wuxuu ku qayliyey codkiisa kii u dheeraa weylun lilacqaabi min annaar saddex mar rasuulka sal allah calayh wasalam halaag wuxuu u sugnaaday iyo weyn cerbaan si fiican markaa loo dhaqin saa darteed in biyaha laysaga shuboo laga soo tago taasaa markaa la diidayaa lixyaha iyo garkana saasoo kaleo qofku waa inuu la fiirfiirsadaa mar allaala markuu weyse qaadanayo wa can cabdullaahi bnu zayd radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga utiya waxaa loola yimid oo loo keenay bihuluthay mudi mud waa koombo yari saddex marka loo dhigo ulukii uluteygeedaa loo keenay waa laba ka mid ah inuu ku weyse qaato fajacala wuxuu guda galay yadaluku inuu marmarinahayo diraacayhi dhudhumooyinkiisa diraacaynkiisii gacmaha meelaha inuu biyaha marmariyo akhrajahu axmed wa saxaxahu ibnu khusayma yo xadiidku saxiix yeelay oo waxaa la tilmaamayaa qofku mar allaala markii ay suuragal u noqon weyso biyo si fiican uu jasadkiisa ugu dhaqo bacdamaa huluthayn mud u haysta nebiga mudku waa koomo waa mataqaanaa madaal na waa la yidhaahdaa saa darteed koombada oo inta saddex loo dhigay laba qaybood oo ka mid ah ayaa rasuulka loo keenay sal alla calayh wasalam intaasi waxay kaloo tilmaamaysaa wayna noo imaan doontaaye in biyaha si kasta oo biyo badan aad u haysato loo baahan yahay qofki inuu biyaha uusan ku israafin qofaad arkaysaa wayse qaadanaya laba wiil oo dhallinyaraa oo meeshaa ku wayse qaadanaya mid kasta intuu tubada saa u furo yay biyuhu iska socdaan waa socdaan sheekay ku jiraan labadooda waa la sheekaysanayaa wayse qaad baa lagu jiraa biyihii ayaa la furay waa la isku soo jeestay biyihii waa socdaan xaaladda noocaasa mamnuuc waaye lama ogola akhiru zamanka waxaa imaan doona dad waysaqaadka ku xadgudbi doona iyo dad ducada ku xadgudbaaya maantaa la arkay dadka noocaas ah rasuulku waan arki doonaa xadiidkanna waad u jeedaan kuwo kalena waa noo imaan doonaa biyaha wuxuu ku samaynayaa si qiimo badan wax ka waysaqaad fiican kana biyo dhaqaalayn badan ma jiro wax naga biyo rafaadin badan naga waysqaad xunna maanta ma jiro saa darteed waisqaadkeenna haddaad fiiriso oo isqaadkii qiimaan layna salaadna isaga aqbalay inta biyo la khasaarinaya fiiri dadkaa hore rasuulka sala allah calayh wasalam sida loo weyse qaadanayo makaan kasta loo hagaajinaayo loogu talagalay iyo meesha loogu talagalay loo geynaayo iyo biyaha yaraantooda waad la yaabaysaa marka taana aad ha laysaga fiiriya insha allahu tacaala utiya bihulathay mudi mud iyo madaal ulukii uludkiisaa loo keenay ulutaygiisa waa laba qayb ka mid ah fa jacala yadluku diraacayhi markuu wayse qaadanayay diraacooyinkiisa ama dhumooyinkiisa inuu ku dalkiyo ee biyihii uu marmariyo ayuu rasuulku gudagalay sala allahu calayh wasalam wa canhu waa isla saxaabigii hore xaggiisa waa cabdullahi bnu zaydi annahu ra'aa wuxuu arkay annabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam ya'khudu u soo qaadaya liudunayhi labadiisa dhagood maa'an biyo khilaafa almaa'i biyihii aan ahayn alladii akhada lira'sihi oo madaxiisa u soo qaaday akhrajahu albayhaqiyu baa xadiidka soo saaray wahuwa asagu cinda muslim buu ku sugaay min haada alwaj isla wejiga ay culimmadaa ku soo saareen laakiin bilafdi wuxuu ahaa wamasaxa bira'sihi madaxiisa ayuu ku masaxay bimaa'in biyo hayra fadli yadayhi kuwa gacmihiisa ka soo haray aan ahayn wahuwa almaxfuud kana maxfuuda macnaha xadiidka qaybtaa hore uu leeyahay ya'khudu liudunayhi dhegihiisa ayaa nebiga wuxuu u soo qaadahayay khilaafa almaa'i aladii akhada lira'sihi biyo aan ahayn biyuu madaxa usoo qaaday muxuu la jeedaa madaxii markuu biyo u soo qaaday uu masaxay yuu haddana biyo kala doontay biyihii kale ayuu dhagaha haddana ku masaxay saasuu markaa ula jeedaa laakiin qaybtaa la tilmaamaya xadiidku intaa waa shaad oo marka waa daciif laakiin qaybtan dambaa saxiix ahoo maxfuud ah maanaha almaxfuud wuxuu ula jeedaa waa wax shaad ka soo hor jeedo daciif markaa ma aha kaasna wuxuu ahaa lafdigiisa madaxa ayuu ku masaxay biyihii gacmihii uu ku masaxay biyo aan markaa ahayn oo mar allaala markuu gacmihii dhaqay rasuulka madaxa wuxuu u soo qaaday biyo cusub biyaha cusub ayuu madaxa ku masaxay laakiin qaybtaa hore ee tilmaantay madaxa markuu masaxay yuu biyo cusub soo qaaday sidaa ma aha waayo madaxu bacdamaan soo tilmaanay dhagaah inay madaxu ka mid yihiin rasuulka sidiisaba biyaha uu madaxa ku masaxo yuu dhagaah markaa ku masixi jiray oo biyo cusub markaa uma doonanaynin wacanhu annahu ra'a wuxuu arkay annabiya sala allahu calayh wasalam ya'khudu liudunayhi u soo qaadanaya dhegihiisa maa'an biyo khilaafa almaa'i biyihii ka duwan alladii akhada lira'sihi uu madaxiisa u soo qaaday akhrajahu lbayqayu baa soo saaray laakiin waa xadiiska dhinaca daciif wa cinda muslim wuxuu ku sugan yahay muslim agtiisa min haada alwajh isla wejiga oy ku soo saareen laakiin bilafdi ayuu ahaa lafdigiisa wa masaxa bira'sihi nebiga madaxiisa ayuu ku masaxay bimaa'in biyo hayra fadli yadayhi kuwii gacmihiisa ka soo haray kayrkood ah macnaha kuwii gacmihiisa ka soo haray biyo aan ahayn ayuu nebigu madaxa u soo qaaday wahwa almaxfuudu kana maxfuuda markaa midka biyaha qaaditaankee madaxa loo soo qaaday biyo cusub kaasaa markaa صaxiixa وعan abi hurayra radي اllahu canhu qaala wuxuu yihi samictu rasuul الlah rasuulkii allah maqlay salى اllahu عalayhi wasalam yaquul isagoo odhanaya ina ummatii ummaddayda ya'tuuna way imaanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama guran ayagoo bariir leh muxajaliina qoobabkana ka cadcad qurriga waxaa waaye weji caddaanta ayagoo weji cadcad bay imaanayaan ayagoo qoobabka ka cadcad bay imaanayaan min ahari اlwuduu waa weyseqaadka raadkiisa calaamadihiisa faman istaطaaca qofkii kari kara oo minkum adinka idinka mid ah an yuطiila inuu dheeraysto guratahu berirtiisa wajicadaantiisa falyafcal ha sameeyo qofkiiba dheerayn kara ha sii dheereeyo muttafaqu calayhi wاlafdu limuslim lafdigana muslim baa markaa iska leh axaadiidku wuxuu tilmaamayaa weysqaadka fadliga uu leeyahay maalinta aakhira marka la tago ummadda nebigu wuxuu ummaddii intuusan arkin uu ku garanayaa aahaarta weysaqaadka nebigaa yidhi waxaan aad u jeclaan lahaa inaan walaalahay arko awalasna ikhwaanaka bay dhaheen saxaabadu walaalahaas awmanihin mayuu yidhi idinka asxaabtaydii baa asxaabtaydiibaatiin laakiin dad baa gadaal ka imaan doona oo i rumayn doona seed ku garanaysaa rasuulkii ilaahayow dadaan weli arkin war haddii fardo wada buhmi oho wada madmadow uu soo dhexi gala hal faras oo markaa cadsoo qofka faraskiisoo kama aqoonsan karo habay dhaheen haddii uu calaamada u leeyahay saa darteed ummadda nebiga gadaal ka imaanaysaa ee qiyaamo uu la kulmaayo waysaqaadka aafaarteeduu nebigu ku aqoonsana sal alla calayh wasalam ma waysqaadtuu xaggee laga aqoonsanaa kii aan weyse qaadan oo aan tukan ilaan waxaa loo weysaystaa inaan in la tukado ninka aan tukan ma weyse qaato xaggee nebigu kaa fahmaa sal alla calayh wasalam maxaase lagugu aqoonsanayaa waa in qofku ay jirto aahaar iyo raad lagu aqoonsado wanaaggiisiiyo qiimihiisa waatuu xadiid kale nebigu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam dad ummaddiisa ka mid ah oo ahlu macaasiya inay naarta geli doonaan mar allaala markay naarta galaan ayaa rasuul ilaahay wuxuu amrayaa malaa'igta inay ka soo bixiyaan naarta qof kasta oo qalbigiisa wax yar oo iimaana ku jira midqaala cab bur ah khardal ah waca ah ilaa wax ugu yaray ka soo bixiyaan waxay ku aqoonsanayaan markay meesha tagaan ilaan dadkii way gubteen waa madoobaadeen waa la dhuxuloobay waxay ku aqoonsanayaan aahaarta sujuudda sida xadiisku tilmaamay waayo xubnaha laga sujuudo ilaahay wuu ka xaaraantima inay naarta cunto xataa hadday dhacdo ilaahay manoo qadaray in naar aad gasho oo ahlu salaadna aad ahaan jirtay meelaha aad ka sujuudi jirtay naartu ma awoodi karta inay cunto say cunaysa ilahay aa loogu sujuuda subxaana wa tacaala weji ilaahay dhulka loogu dhigay ilaan toddoba xibnood baa laga sujuudaa gacmo ilaahay dhulka loogu dhigoo loogu sujuuday jilbe ilaahay dhulka loogu dhigoo loogu sujuuday jahanamo awood uma laha inay cunto naar ma cuni karto malaa'igtu markay tagaan waxay ku aqoonsanayaan aahaarta sujuudda way ka soo bixinayaan qadimta xushuu ayagoo dhuxuloobay buu dhahay nebiga oo gubtay a laga soo bixinayaa waxaa lagu ridayaa maa alxayaa webi lagu magacaabo biyihii nolosha way soo noolaanayaan iniinta say u dhalata markuu roob ku yimaado daadka gaasi geesihiisa ubax yar yaroo qurux badan baa ka soo dhashaa saasoo kaley u soo dhalanayaan marka waa in lagugu aqoonsadaa aahaar ilaahay kugu gargaara subxaana wa tacaala waa in lagaa hela reer nebigu kugu aqoonsaday sal alla alayh wasalam ma sujuudin ma weyse qaadanin ilaahay ma caabudin ma tukanin naarun baad ku waaraysaa saa darteed baa qofka muslimkaa la rabaa aahaar inuu yeesho yaquul inna ummatii ummaddayda ya'tuuna way imaanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha guran ayagoo weji cadcad leh ayagoo wejiga ka iftiimaya muxajaliina qoobabkana ka iftiimaye kacab min ahari اlwuduu'i waa weysada raadkeeda aahaarta weysqaadkay ka iftiimayaan faman istaطaaca minkum qofkii kari karo adinka idinka mid ah an yutiila quratahu inuu beriirtiisa dheeraysto falyafcal ha sameeyo muttafaqun caleyh intaan dambe faman istaaaca minkum an yuqiila guratahu waxaa la yidhaahdaa maqowlkii nebigaa mase waa hadalka loo mudraj ah oo saxaabigu markaa iska wata waxaa loo badan yahay inuu abaa hurayra intaa wata asaguu leeyahay faman istaaaca minkum an yuqiila guratahu waayo maalinba abaa hurayra la arkaa isagoo isqaadanaya wejiga intaasoo dhan buu dhaqay gacantuu dhaqaayay ilaa meeshaasuu dhaqay garabka maxaa dhacay baa la yidhi waxaan maqlay buu dhaha rasuulkoo dhahaya ummaddaydu way imaanayaan maalinta qiyaamo ayagoo bariira oo wejiga ka iftiimaaya iyo qoobabka marka qofkii kari kara inuu dheeraysto so intuu dheeraysto ma aha waayo haddiiba la iftiimaayo oo meelaha waysqaadka in la siyaadiyo intaa inta iga iftiimi lahe intaan naaya iftiinto xaalad noocaas oo kale laakiin mar allaala marka la waysqaadanaayo waa faham abu hurayre xaggiisa ka ahaataye xibnihii iyo intii aan soo marnay hadda yaa la dhaqaa intaasaana loogu talagalay qofka in sidii loogu talagalay uu markaa u weyseeyo u dhaqo marka ummadda maalinta qiyaamo wayseqaadka fadaa'isha ayuu u leeyahay khayrka iyo wanaaggaasna markaa way leeyihiin wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tihi caaisha kaana nebiy nebigu wuxuu ahaan jiray ee uu ahaa salى اllahu calayh wasalam yucjibuhu mid jecel attayamunu midigaysiga midigta inuu wax kasta ka bilaabo ayuu jeclaan jiray oo min baabi takriim ah fii tanaculihi kobagashigiisa wa tarajulihi shallaysigiisa shallaysigiisa wa طuhuurihi tahara qaadashadiisa iyo wa fii sha'nihi kullihi xaaladihiisa oo dhan oo xaaladaha fiicfiican ah muttafaqun calayh midigtu waa shay qiimo badan oo aad aad u wanaagsan wax allaala wixii min baabi takriim ahna waa loo isticmaalaa wixii lidkeedaee ka soo hor jeedana waxaa loo isticmaalaa gacanta bidixda ah mar allaala markuu nebigu isqaadanayo midigtuu ka bilaabaya markuu kobogashanayo midigtuu ka bilaabaya markuu shallaysanayo midigtuu ka bilaabaya xaalaad walba sadaqaa la bixinayaa midigtaad ku bixinaysaa masaajidkaa la soo gelaya midigtaa lagu soo galaa wixii lidku ah masaajidkaa laga baxaa midigtaa horumarina bidcda horumari ila min baabi takriimaat beyt allaad ka baxaysaa suuqaad u socotaaya mar allaala marka la istanjoonahayo midigta mee bidixdaa loo isticmaalaa wixii noocaas oo kale ahaa loogu talagalay marka wax la cunaayo midigtaa lagu cunaa marka wax la cabaayo midigtaa lagu cabaa maanta bidixdaa lagu cunaa bidixdaa lagu cabaa bidixdaa laysku salaamaa bidixdaa wax lagu bixiyaa bidixdaa masaajidka lagu soo galaa wixii oo dhan waxay noqdeen cagsi laga dhigay dadkii lama hadli kartid war ilaahay ka cabsee gacanta midigtaa ku cun bidixduu ku haystaa aniga ku taallaa buu ku leeyahay aday kugu taalaa sax laakiin rabbiya ku siiye subxaana watacaala ilaahay asagaa yaqaana subxaana watacaala labadeeda gacan maa maa kala dooranaya labadeena maasaa kala yeelaya waxyaabaha kibirka iyo waxyaabaha socdaa runtii arrin tacajub ah waay wax allaala wixii fiicanna midigta loo isticmaalaa ilaahayaa khalqay asagaa yaqaana mid kasta wixii u sulxataa una habboon una bannaan una fiican nebiga sal allahu calayh wasalam caaisha waxay leedahay kaana annabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu aa yucjibu miday cajab geliso macnaha mid jecel waay adtayamun midigaysi buu jeclaan jiray inuu midigta isticmaalo fii tanaculihi kobagashigiisa wa tarajulihi shallaysigiisa wa tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa xataa mar allaala marka la qubaysanayo inaad midigta ka bilowdo mar allaala marka xajka la xihanayo midigta inaad ka bilowdo mar allaala marka mataqaanaa macnaha wa tarajulihi wa tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa way noo imaan doontaa xataa meydka dhaqitaankiisa dhinaca midigtaa markaa loo bilaabaa wa fii shanihi kullihi muttafaqu calayh wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam idaa tawada'tum markaad weyse qaadanaysaan fabada'uu ka bilaaba bimayaaminikum midigihiina ka bilaaba midigta ka bilaaba macnaha bidixa ka bilaabinee midigaha ka bilaaba akhrajahu arbaca wasaxaxahu ibnu khusayma xadiidka saxiix yeelay waa xadiis six wuxuu tilmaamayaa midda hadda soo marno oo kale waysqaadku bacdamaa shayaalka ugu fiicfiican ay ka mid yihiin uguna wanwanaagsanaa waxaa lays amrayaa oo lays leeyahay qofku waa inuu markuu weyse qaadanayo miyigta markaa uu ka bilaabaa idaa tawada'tum fabda'uu bimayaaminikum midgihiinna ka bilaaba wa can ilmugiir ibnu shucba radia allaahu canhu ana اnabiya sala allahu calayhi wasalam ayaa tawada'a weyse qaatay famasaxa wuu masaxay binaasiyatihi foodiisa wa cala alcimaamati cimaamada korkeeda waalkhufayn iyo khufaynkiisa labadiisa khuf akhrajahu muslim baa xadiidka soo saaray muqiir ibnu shucban waa ugu shushubaayay biyaha nebiga sala allahu calayhi wasalam baa intay weysadii ka jabtay qadaa'ulxaaje markaa gutay safar inuu ahaana waa suuragal khufayna markaa waa u watay intaa kabacdi muqiira wuxuu guda galay ama uu damcay inuu ugu shushubo biyaha mar allaala markuu cabbaar intaa sameeyey nebigu intaa soo sameeyey oo uu gaaray lugaha waan hoobtay buu dheesaan uga bixiya khufaynka markaasoo dhahay daa ha bixinine ayagoo tayran gashtay daahir baan ahaa oo uu tahaaro saa darteed qufaynka wuu noo imaan doonaaye mar allaala marka qofka uu masaxaayo bishardi waa inuu qufaynkii gashtay asagoo marka hore wayse qaatay laakiin adoon wayse qabin oo aan tahaaro qabin haddaad gashato wasixitaan markaa ma jiro saa darteed ayaa muqiira wuxuu leeyahay rasuulkaa weyse qaatay sala allahu calayhi wasalam famasaxa binaasiyatihi marka naasiyadiisuu masaxay waa meesha qayb ka mida madaahibtu ay tilmaamaan in madaxa kooda kamida markaa la masaxo soomaalidu aada ha ugu badnaatee waxaa la yidhaahdaa saa maahane ahane sifaadkii aanu soo marnay dhammaan waxay tilmaamayaan madaxa in la wada masaxo laakiin meeshani qofkani waa suuragal inay cimaamadii u saaran tahay dhul qabow uu markaa joogo wayse qaad ayuu rabaa inuu markaa sameeyo si darteed baa mar allaala marka madaxa uu soo gaaro inuu fooda keliya masaxo uu ku ekaada ma ahee wa cala alcimaamu markaa la masaxaya xataa hadday suuragal noqoto in fooda markaasaa loo masaxo gabdhaha gambooyinka u saaran baa suuragal ama xijaabka laga yaabay suuqa inay iska joogaan intay dhigtaan baa maanta laga yaabaa inay ragga ajaanibta timaabta isaga mataqaanaa weysaystaan ilan afar iyo labaatan ganac suuqaasay fadhiyaan masaakiinta markaasaa waxaa la leeyahay ayagana intay fooda saa u geliyaan geedka korkiisay saa markaa u masaxaan ka u saaran ama ragga cimaamad hadduu markaa wato iyo khufaynka marka lagu gaabsan maayo naasiyada keligeed xataa waxaa jirta qaar kaloo tilmaamaysaa inuu qofku foodaba intuu ka tago cimaamadda korkeeda markaa uu masaxo markaasaa la tilmaamayaa oo muqiiruu leeyahay nebiga tawada-a wuu weyse qaatay famasaxa wuxuu masaxay binaasiyatii foodiisa wa cala alcimaamati cimaamada korkeeda iyo wاlkhufayn akhrajahu muslim baa xadiidkaa wariyey ama soo saaray wacan jaabir wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu fii sifati xaji اnebiy sifadii xajka nebiga asagoo warinaya qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi abada-u bilaaba bimaa bada allahu bihi wuxuu ilaahay ka bilaabay muxuu ilaahay ka bilaabay ina asafaa waalmarwa safuu ilaahay ka bilaabay safa ka bilaaba marwaha ka bilaabina ilahay marwa kama bilaabine bilaaba wuxuu alla bilaabay iyo meeshuu rabbi ka bilaabay ee akhrajahu annasaa-iy baa xadiidkaa wariyey haakada saasuu ku wariyey bilafdi اlamr asagoo ah wa xadiidku cinda muslim ayuu ahaaday bilafdi اlqabr nabda'u bima bada'a allah waanu bilaabaynaa wixii ilaahay ka bilaabay subxaana wa tacaala ilah muxuu ka bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu إida qumtum ilى الصلاة faغsiluu wujuhakum waydiyakum ilى اlmaraafiq wاmsaxuu biru'uusikum saa darteed abda'u bima bada'a allahu bih akhrajahu nisaa'i haakadaa bilafdi amarkaas buu ku soo saaray wa huwa cinda muslimna bilafdi اlkhabr asagoo ahoo nabada'u bima bada'a allah waxaanu ka bilaabaynaa wixii ilaahay ka bilaabay subxaana wa tacaala wa canhu qaal kaana الnabiyu salى اllahu calayh wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa tawada'a markuu weyse qaadanayo adaara almaa'a mid biyaha ku wareejiya calaa mirfaqayhi mirfaqaynkiisa mirfaqaynka waa xusullada ama suxullada akhrajahu aaaruq waxaa wariyey oo soo saaray addaaruqud addaar qudniyu ninka lagu magacaabo biisnaadin daciif laakiin sanad daciifa ayuu ku soo saaray buuriyo wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam mar allaala markuu weyse qaadanayo wuxuu ku wareejinayay biyaha mirfaqaynka ilan ilaahay subxaana wa tacaala wuu tilmaamay gacmaha marka la dhaqaayay ila wuxuu tilmaamay dhaqa gacmaha waxaa dhaqdaan buu yidhi gacmaha ilaa mirfaqaynka laga gaaro waa suxulade taasaa marka la dhaqayaa waa suuragal xadiidka in la helo wax dacfiga markaa ka bixiya ilan aayadda qur'aanku wuxuu alla ku tilmaamay subxaana wa in gacanta la dhaqo ilaa mirfaqaynka markaa laga gaaro wacan abi hurayra radia allahu canhu qaal qaala rasuul اllahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam laa wuduu'a wayse ma laha waysaqaad uma sugnaanin liman cidda lam yadkur isma allaahi ilaahay aan ku xusin calayhi wayse qaadka dushiisa marka la wayse qaadanayo in bismillaahi la yidhaahdo oo magaca ilaahay markaa lagu xuso akhrajahu axmed baa xadiis ka wariyey wa abu daawuud wa bnu maaja biisnaadin daciif asagana asaga laftigiisa waa suuragal in la helo wax ka bixiya ilaahay idinkii waayo qofka muslimka ah xaalad walba iyo wax walba ee uu samaynaayo waxaa loo sibaabiyaa oo loo wanaajiyaa in bisinka lagu bilaabo wax walbo aan ilaahay magaciisa lagu bilaabin waa abtaq waa waxaan baraka lahayn waa wax naaqis ah oo wax daba go'an saa darteed waysaqaadka qofku markuu weysaqaadanayana inuu ilaahay xuso weli tirmidiyun can saciid ibnu zayd iyo wa abi saciid naxwahu naxwahu xadiiskaasoo kale u sugnaa qaala axmed wuxuu yidhi laa yahbut kama kuma sugnaani fiihi kaa dikriga alla lagu xuso ah marka la weyse qaadanaya shay-un shay ka sugnaaday markaa ma jiro shay ka sugnaaday markaa maloo qofku haddii uu ka tago weyse qaadkiisu markaa wuu u jiraa saa darteed xadiiska wuxuu tilmaamayaa mar walbaba marka la weyse qaadanaayo in ilaahay magaciisa la xuso bismi illaahina markaa la yidhaahdaa wa can dalxata ibnu musarifi can abiihi wuxuu ka wariyey aabbihii can jaddihi awogii uu ka wariyey qaala inuu yidhi ra'aytu rasuula allah rasuulkii ilaahay ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam yafsilu kala saaraya bayna almadmadati iyo walistinshaaq luqluqashada iyo sandaarsiga akhrajahu abu daawuud biisnaadin daciifin asagana nebiga oo kala bixinaya buu yidhi luqluqashada iyo sandaarsiga hadda waxaanu soo marnay rasuulka sal allahu calayh wasalam luqluqashada iyo sandaarsiga inuu iskumar samaynaayey marka xadiiska wuxuu tilmaamayaa asagana waana daciife in luqluqashada iyo sandaarsiga nebiga uu kala faslin jiray laakiin xadiiska noo soo socda ee saxiixa ah ayaa asagu wuxuu tilmaamayaa nebiga sala allahu calayh wasalam inuu isku dari jiray luqluqashadii sandaarsiga asagana fiiriya wacan cali radia allahu canhu fii fii sifati alwuduu'i wayse qaabkiisa nebiga looga tilmaam qaaday uma tamadmada waa luqluqday sala allahu calayh wasalam rasuulka wastanfara alaaa waana sandaarsaday saddex mar yumadmid وينفض min alkafi الذي يأخذ minhu الماء wuxuu ka sandaarsaday kana luqluqday kafkuu biyaha ku soo qaaday halkii kaf ee uu soo qaatay buu nebigu qaybna intuu afka geliyey qaybna sanka ku jiiday sal alla calah wasalam marka wax kala saarid ah ee nebiga uu kala saaray ma aysan jirin buu leeyahay cali oo sifada qaabka wisqaadka nebiga tilmaamaya uma tamadmada sala allahu calayh wasalam waa luqluqday rasuulka wastanfara alaaan saddex jeerna waa uu sandaarsaday si u yeelay yumadmidu wayanfiru waa luqluqdoo wuu sandaarsadoo wuxuu ka luqluqday kana sandaarsaday min alkafi aladi gacantii iyo qaadashadii iyo kafkii ya'khudu minhu lmaa biya uu soo qaatay nebiga sala allah calayh wuu soo qaatay wuu ka sandaarsaday wuu ka luqluqday mar labaad buu soo qaatay sidii oo kale alaaa maraad macnaha saddex jeer muttafaqun calayh eh, eh, macnaha waxaa tilmaamayaa marka xadiidka yumadmid wayafir min alkafi aladii ya'hudu minhu lmaa akhrajahu abu daawuud wاnnasaa'iyu marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebigunu markaa isku daray wacan cabdullahi bni zayd radia allahu canhu fii sifati fii sifati اlwuduu'i wayse qaadkii sifadiisa uma intaa kadib adkhala wuu geliyey sala اllahu calayh wasalam rasuulka yadahu gacantiisa macnaa markuu gacmihii bannaanka ku dhaqay weelkiibuu gacanta geliyey biyaha ku jiray famadmada wastanshaqa waa ka luqluqday waana sandaarsaday min kafin waaxid hal kaf keliya yafcalu dalika alaaan saddex mar buu saa yeelay muttafaqun calayh biyii buu soo qaatay waa luqluqday sankana waa ku jida wuu siimiyey waa soo qaatay saddex jeer halkii mar ee kaf uu soo qaataba waana ku luqluqanayey waana ku sandaarsanaayey muttafaqun calayh idan qaabkaasaa loogu talagalay dadka muslimiinta inay u weyse qaataan loona fahmo qaabkii kayfiyada waysqaadka nebiga sala allahu calayhi wasalam wa can anasin radia allahu canhu qaal ra'aa annebiy nebigu wuxuu arkay sala allahu calayh wasalam rajulan nin nin ayuu rasuulku arkay wa fii qadamihi gomodiisuna midlu dufri wax xidi la eg ay ku sugan tahay lam yusibhu almaa aan biyaha gaarin nin buu rasuulku arkay sala allahu calayh wasalam tukana wuu soo weyse qaatay markaasaa meel ciddi oo la mid ah oo qalalan oo aan biyihii gaarin ayuu ku arkay fa qaala wuxuu dhahay irjic noqo fa axsin wuduu'aka waysqaadkaaga soo wanaaji waysqaadka ku soo celi waysqaadka iyo salaadaba ku soo celi akhrajahu abu daawuud wاnasaa'iy xadiidku wuxuu tilmaamaya qaadka in la xiriiriyo inay mamnuuc tahay inay mataqaanaa ay waajib tahay oo ay ka mid tahay shuruudaha loogu shardiya waysaqaadka saa darteed xubin baad dhaqday waad iska fadhiisatay xubintii baad qalashay kadib baad xubin kala dhaqaysaa lagaa yeeli maayo walaad baa loo baahan yahay inay markaa xiriiraan in waysaqaadka xubintaan intaysan qalalin xubinta kale qofka uu markaa dhaqo waad weysqaatay weysqaadka adoo dhexmaraad baxday suuqaad aadda dukaan wax ka soo iibsadaa soo noqotay meeshaad kasii bilowday laga heli maayo socon maysee weysaqaadka marka inuu saa u xiriiro muwalaad noqdo markaasuu rasuulku arkay ninkan sala allahu calayh wasalam gomadiisa ayaa waxaa ku sugnayd wax ciji la eg oo aan markaa gaarin aad bay ugu badan yihin khaasatan wiilasha banooniga dheela wiilasha kubadda ciyaara u badan salaada maqribka lagooda fiiriya meel dhan bay kasoo tegayaan meel dhan oo aan la dhaqin baa jirtaa biyahanaan markaa gaarin meeshaasuu soo boobsiinayaa waxbuu soo cararayaa masaajidkuu imaanaya waa tukanayaa salaadii wakti fiican baa laga soo tagaa goobta ciyaarta wakti fiican baa salaada loo diyaar garoobaa wakti fiicanood aad ku heli karta wakti wanaagsan oo isqaadkaad ku kaamil yeeshaa loo baahan yahay mar allaala markuu imaamku rakacada saddexaad marayo salaada maqrib rakac saddexaad oo lagu jiro uu rabaa inuu soo ordo uu isqaad yimaado uu soo wisqaato wisqaad kaamil yeelo salaadana ka soo gaaro ma soconaysa marka inta badan ayagaa u badan fiiriya marka sidaa darteed dhallinyaradan waxaan dhihi lahaa bal haddaadan iska daynaynin wasun iyo wax lagu ibtileeyey kubaddee bal ilaahay inta laga laga cabsado kubadda keligeed yaan la caabudin haddaad bal leedahay waa isdhididaynayaa jiraan dhisanayaa saanaan yeelayaa mid kasta maalma waxaad arkaysaa gacan ka duuban waa jabay kuwa lugta ka duuba lugta wax looga dhuftay la wanaag ee uu soo helay maxay tahay marka waa ma jirto haddii xaalkaa iyo dhibka irfaadkaaba aada rabtaan waaye wakti fiican salaada usoo reela intay quraxdu nooshahay oo salaadla la igaajin karo waysqaad la hagaajin karo aad dharka iska soo bedeli kartaan samaysta xaaladaasaa loo baahan yahay idinkoo wisqaadkiinu kaamil yahay salaadana digdigii orod aan ahayn markaa ka soo gaara insha allahu tacaala waad u jeedaa ninkan inta meel ka tegey rasuulkuu dhaha irjic fa axsin wuduu'aka waysaqaadkaaga soo qurxi oo soo wanaaji wa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yatawada mid ku waysqaata bilmud mud buu ku waysqaadan jiray wayaqtasilu bisaac suusna waa ku waa ku qubaysan jiray ilaa khamsati amdaad ilaa shan koombo shan mud madaal iyo mud iyo mas iyo waxaasaa la yidhaahdaa yatawada'u bilmuddi wayaqtasilu bisaac wuxuu ku qubaysan jiray rasuulku saac ilaa khamsati amdaad mudkaa suuragal ah inuu yahay afar amdaad ilaa mataqaanaa shan mud ayuu gaarsiinayay saaca intuu macnaha uu rasuulku weyse qaato oo afartaa koombo ayaa waxay noqonaysaa intuu saaca ah ee markaa uu ku qubaysanayey mid inuu ku darayna waa suuragaloo khamsati amdaad uu rasuulku markaa ka dhigayay waa saan soo tilmaamay biyahana wuu dhaqaalaynayaa nadaafaddana markaa waa ku dadaalayaa sidaa darteed ayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam saasuu ahaa mudkaana markaa mid ku qaataa oo yakhtasilu bisacna ku qubaysta ilaa khamsati amdaad ilaa shan mudood nin baa yidhi ani nin timo badana ahaye ma igu filnaan karto inaan saac ama suus eh, ku qubaysto ilaa hamsa amdaad anas wuxuu yidhi nin kaa timo badan kaana khayr badan yay ku filnaan jirtay rasuulka ula jeedaa sala allahu calah wasalam kibirka jooji baa la yidhi biyoad ku ciyaartaad rabtaa waa in biyaha aad wanaajiso oad dhaqaalayso taa keeni mayso in lagu leeyahy wasaqdaada ku joog wax allaala wixii wasaqi kaa bixi karta isticmaal walow maanta baryaan dambe biyuhu ay noqdeen biyo aad laysaga ciyaaro marka qofka muslimkaa waa inuu aad ugu dadaalo walaa tusrifuu ina allaha laa yuxib اlmusrifiin mutafaq calayh wacan cumar radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllah rasuulkii alle wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam maa minkum idinka mid ma aha min axadin axad oo yatawadaأ wayse qaadanaya wayse qaatay oo fayusbiqu اlwuduuءa waysqaadka kaamilay ku xeeldheeraadoo ku faajafaajooday nin baa weyse qaatoo idinka idinka mid ah si fiican oo sidii nebigu amray ahna waa u weyse qaatay umma yaquul kadibna yidhaahda ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin waxdahu xaale uu keligii yahay laa shariika lahu shirkina uusan u sugnayn waashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan nebi muxammedna cabduhu ilaahay addoonkiisii wa rasuuluhu uu yahay ma jira addoon idinka idinka mid ah wayse qaatay waysqaadka qurxiyey yidhi ducadan iyo dikrigan akhriyey ilaa futixat lahu waxaa loo furaa abawaabu ljannati jannada albaabaheeda jannada albaabaheedaa loo furaa kee rabtaa baad leeyahay kee ka gelaysaa waa nimco aad iyo aad u weyn akhrajahu muslim dhalinyaradii hadda aan kusoo noqonin nin orod kusoo goys qaadanaa goormuu dikriga akrina goormuu ducadan ka gaaraaba laga yaabeeba inay salaadaba inay dhaaftaba waa suuragal marka qofku markaan leenahay wakti inaad hesho waa lagama maarmaan war intay wakti fiican kuu dhiman yihiin markaad weyse qaadato oo aad ducadan ku akriso fiir nimcada meesha taale markaana dhaafaysa albaabaha jannadaa lagu furayaa albaabkeed ka gelaysaa albaabkeed rabtaa inaad ka gasho ilaa futixat lahu abwaabu اljanna akhrajahu muslim watirmidiy waa wuxuu wariyey asagana tirmidina wuu wariyey dheh wazaada wuxuu ku ziyaadiyey allahuma jcalnii min الtawaabiina wajcalnii min almutadaahiriin allahuma ilaahayow ijcalnii iga yeel min الtawaabiina tawaabiinta kuwa tawbakeenka badan mar walba ilaahu icafi ilaahu icafi ilaahu ii dembi dhaaf qofaa marka istikfaar weydiisa ilah dembi dhaaf animaa dembi galoo ku leeyahay oo maxaa dembi u geli weysa afar iyo labaatanka saa dembiyaan ku jirnaa addoommadaydii waad gafaysaan buu dhahay ilaahay billayli waannahaar habeen iyo maalin waana akfiru dunuub ana dembigaan dhaafaa faاstakfiruunii akfir lakum i dembi dhaaf weydiista aan idin dhaafee allahuma اjcalnii min الtawaabiin midda kalena wajcalnii min almutadaahiriin dadka isطaahirana ilaah iga dhig weli waxaa wanaagsan hadday suuragel tahay oo ay wanaagsan la heli karo wakti kasta inaad wayse qabto wakti walba ama banooni u soco wayse qaado ama meel kala joog wayse qaado ama shaqo u soco wayse qaado mar walba inaad wayse qabto waa fiican tahay waayo waysqaadku saan soo tilmaanay wuxuu ka mid yahay waxyaaba shaydaanku uu ka cararo intaasan daarsanays waa kaa ordaya marka saadar waysadana aad ha loogu dadaalo qofka marka ducada dikriga ama adkaarta uu akriyo mar allaala marka uu ka baxo u isqaadka ah fadli fara badan baa ku jira qaala rasuulu اllaahi maa minkum idinka mid maaha min axadin axad yatawada uu isqaadanaya oo fayusbiqu ku xeel dheeraanayo kaamilaynaya alwuduu'a waysaqaadka uma yaquul haddana dhahaya ashhadu an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kale inuusan jirin ayaan qirayaa waxdow keligii xaal uu yahay laa shariika lahu shirkina uusan lahayn waana muxammadan muxammadna waana muxammadan cabduhu wa rasuuluhu ilaahay addoonkiisii rasuulkiisa inuu yahay ayaan qirayaa ilaa hadduu jiro addoon saa yeeliya addoomadba futixat lahu abwaabu aljanna jannada albaabeedaa loo furaa si jannada albaabyada laydinkugu furo yaan la iloobin akhrajahu muslim baa xadiiska soo saaray wالtirmidiyuna saasoo kale wazaada wuxuu ku ziyaadiyey allahuma اjcalnii min الtawaabiin wajcalnii min almutadaahiriin intaan ziyaada tirmidina waa xasan marka xadiisku aad buu u wanaagsan yahay in lagu dhaqmo keliya un baa noo dhiman almasx cala alkhufayn baanu geli doonaa meesha ha noo joogto wabiاllahi tawfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala aclam